bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal lama fataxa allah markuu alle furay tacaala kurahay calaa rasuulihi sal lla alay wasalam rasuulkiisa korkiisa markuu u furay makata maka oo gaaladii haysatay intuu ka reeyey uu ka qabsaday ayuu qaama istaagay rasuulu llahi sal ly wasalam ayaa istaagay fi nnaasi dadka dhexdoodu istaagay magaalada maka mar magaalada maka markuu sanadkii sideedaad nebigu qabsaday sal ly wasalam ilaahayna uu libta iyo nasriga ku siiyey kadib oo magaaladu gacantiisa soo gashay ayuu dadka dhexdooda istaagay isagoo hadal u jeedinaya o u khudbaynaya nebigu sal lay slm faxamid allaha alla ayuu mahadiyey wa asnaa wuuna ammaanay calayhi alle korkiisa sidii caadadiisuba ahaan jirta markuu hadalka bilaabayo uma kadibna qaala nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam ina allaha alle xabasa wuu reebay can makata maka xaggeeda wuxuu ka reebay alfiila maroodigii yani waxaa laga wadaa qisadii ku soo aroortay fii suurati alfiil alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil yani ninkii ree yamaneed yaman ka yimid ee abraha iyo qisadiisii buu tilmaamaya markuu oo kacbada ka reebay oo halaagay oo baabi'iyey ina allaha alle xabasa wuu reebay can makata maka xaggeeda wuxuu ka reebay alfiila maroodigii maroodiga waxaa lagu magacaabay macnaa ciidanka tiknikada uu watay baa maroodi ahaa maroodigaasaa marka asxaabulfiil waa qur-aanka cabire asxaabu lfiil wasallata alla wuu diray oo wuu salliday calayhaa maka korkeeda rasuulahu rasuulkiisuu ku salliday waalmu'miniina iyo mu'miniinta makadii maroodiga ciidankii uu maroodiga watay loo diiday alla wuxuu u fasaxay oo ku salliday rasuulkiisa iyo mu'miniinta inay ku dagaalamaan baa loo ogolaaday wey wa inahaa iyadu waa make eh lam taxilla ma xalaaloodin liaxadin ruux oo kaana ahaa qablii aniga hortay cid aniga iga horraysa gudaheeda inay ku dagaalanto alle uma fasixin umana xalaalayn wainamaa uxillat waa uun la xalaaleeyey lii anigana waxa uu la ii xalaaleeyey saacatan wakhti yar oo min nahaarin maalinta ka mid a maalin aan dhammaystiran maaha wakhti maalinta ka mid a gabal maalinta ka mida ayaa la ii ogolaaday aniga bu nabi sal lay slm oo la ii xalaaleeyey yacni inuu ku dagaalamo si uu qoraysh iyo gaaladii haysatay gacantooda uuga saaro muddo gaaban baa loo fasaxay man ayb wa inahaa iyadu lan taxilla ma xalaaloobayso liaxadin ruux oo bacdii aniga iga dambeeyana u xalaaloobi mayso yani markii muhimaddii la rabay intuu nebigu guday sal alay waslam gutay magaaladii gacanta soo gashay wakhti gaaban gudihii way isdhiibeen qorayshisaa uguma dagaalamin markay arkeen magaaladiiba in lasoo galo laga xoog badan yahay way isdhiibeen ayb kadib markiiba xurmadeediiba dib ugu noqotayoo cid aniga iga dambaysa inuu ku dagaalamo xalaal uma aha buu nabig sal lay slam falaa yunafaru lama eriyo lama eriyo lamana kiciyo sayduhaa ugaadheeda <coughs> yacni xuduudda xaramka ugaadha ku dhex jirta meesha ay joogto lagama eriyo geedka ay harsanaysa lagama saaro lama kiciyo laa yunafaru sayduhaa walaa yukhtalaa lama guro shawkuha qodaxdeedana lama gooyo yani waxa weyaan qodaxda geedaheeda ku taallana lama jara iyadana walaa taxilu ma banaana saaqitatuhaa teeda dhacday baadideeda dhulka ku dhacdayna ma banaana inuu qaado cidi uma bannaana oo uu dhulka ka qaado ilaa limunshidin ruux yaahdinayo haybaarinayo mooye yacni baadida maka iyo baadida kale waxay ku kala duwan tahay baadida kale sidaad u yaahdinayso sanad markaad yaahdiso wax sheegto haddaad weydo sidaasaad ku mulkini calaa niya yacni niyad ah haddii uu ninkii lahaa yimaado inaad siin doonto laakiin baadida maka dhexdeeda taallaay eed ka qaadahay ayada weligeed inaad yaahdiso mooyaane ma mulkinayso ilaa limunshidin saasay ku kala duwayen macnaha walaa taxilu xalaal maaha saaqitatuhaa baadideeda dhacday ee dhulka ku dhacday ma bannaana uu qaado ilaa limunshidin mooye cid kale uma bannaana liaxadin uma banaana ilaa limunshidin mooye ruux yaadinayo haybaarinayoo ka daalayni mooye waman qutila ruuxii la dilo lahu isaga loo dilo qatiilun mid la dilay ruux baa laga dilay fa huwa ruuxaasi bikhayri nadarayni laba fiiro kii u khayr badanoo u roon ayuu ku sugan yahay yani waxa weyaan laba laba khiyaar nadaraynku waa laba khiyaar wa laba khiyaar kii u roon buu leeyahy ruuxuu ruux laga dilo khiyaar waxa weeye waa dilku markuu kas yahay khiyaar waxa weyaan inuu doorto qisaas iyo ruuxii in loo dilo ruuxii dilkiisa inuu doorto oo markaa waa la qisaasaya khiyaarka labaadna waxa weyaan inuu cafiyo oo mag iyo diyo ka qaato labadaa khiyaar waxaan ahayn male oo khiyaarka saddexaad muxuu noqon karaa khiyaar saddexaadoo dadka inuu iska laayaa male inuu qaraabadiisa u laayo male inuu xadgudbo male labadaa fiiro iyo labadaa khiyaar midkood buu leeyay hala ii qisaaso ama waan qisaasanaya ruuxii waa khiyaar may waan cafinaya mag halaysiiyo waa khiyaar wixii intaa udhexeeya ma jiro faqaala marka wuxuu yidhi alcabaasu cabaas baa wuxuu yidhi nabigu marka sal lay slam markuu yidhi maka geedaheeda lama goyn karo oo geeday leedahay iyo qodaxdiisa iyo nagaadhka iyo cawska iyo kulli wax la tari kara ma jiro ayaa markaasi cabaas ibnu cabdilmualib nabiga adeerkii sal lay slam baa markaa wuxuu yidhi ila alidkhira geedka idkhirka lama yidhaahdo mooye rasuul ilaahi ila alidkhira mooye eh oo kaa nooga soo reeb waay yaa rasuul allah rasuulka ilaahi idkhirka <laughs> wadaadadeenna waxay dhihi jireen qaarba waxbay dhihi jireen adugu waa nooc cawska ka mida ah. laakiin wadaadadeenna qaar waxay dhahaan dhurba caws dhurba la yidhaahdo la yaqaano qaar waxay dhihi jireen yani caws nooca ka midoo ah, duur la yidhahdo duurka la yidhahdo qaar bareemay dhahaan adiga noocun cawska ka mida ah. ayb laakiin wadaadadeennu markay fasirayaan oo soomaaliga ay ku turjumayaan cawsaskii ay garan jireenubay ku soo dhoweeyaan macnaha yaa rasuulalla rasuulka ilaahayow maxaa yeeley kaa nooga soo reebo kaa goyntiisa naloo ogolaado wey maxaa yeeley fa innaa annagu najcaluhu waxaanu yeelaynaa fii qubuurinaa xabaalahanaga dhexdooda wa buyuutina iyo guryahanaga kama maaranno isaga oo qubuurtana waa u isticmaalnaa guryahana waa u isticmaalnaa yani qubuurta waxay u isticmaalaan markii dhoobada la saara ama beydka luxudka ama shaqiga marka la jeexo meesha meydka la dhigayo oo ay saarsaaraan muxuu ahaayey wixii dhoobada celin lahaa meelaha ka dulduleela ayay cawskaas ku cubi jireen markaasay dhoobada kor ka saarayaan cawskaasi marka wuxuu faa'iideynayaa inaynan dhoobadan iyo caradan xabaalbilaashka lagu shubayo ayna meydka u gudbin meelaha qalalkee dulduleela bay cawskaaga gelinayaan marka qubuuraha saa way ugu isticmaali jireen guryahana waxay ugu isticmaali jireen dabcan guryihii ay deganaan jireen xagga karo dhoobay ka saari jireen ama caro oo kale markii guriga korka laga dado ayaa meelaha yararkee ka duldulele dhistu ay banaysay ayay cawskaa ku awdayaan cawska markay ku awdaan bay carada korka ka saarayaan waa guryihii aan dirgad iyo waxbaan dhihi jirnay kolley maaragtay luqadda u waa dhici <clears throat> waa guri korka dhooba ka saaran tahay waay xagga koraa dhooba ka saarta dhoobada waxaa celinaya marka waxay waa sanqaaf dhis ah dhistana dulduleelkeeda cawskaasay saasaari jireen saasay marka guryahana ugu isticmaali jireen xabaalahana saas ugu isticmaali jireen marka waagiyadaanaan ka maarmin buu leey ila idkira mooy ya rasuul allah faina anagu najcaluhu waxaanu yeelaynaa fii qubuurina iyo buyuutina faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ila alidkira cawskaas mooye muttafaqun caleyh intii kale macnaha waxa weya waa xaaraamo lama goyn karo ayb ziyaadaa ku timid xadiidka aakhirkiisa markuu nebigu sal lay slam khudbadaa jeediyey nin ree yamaneedaa istaagay oo meesha joogo wuxuu yihi yaa rasuul allah oo abushah layidha abushah markaasaa wuxuu yidhi uktub lii yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo ii qor buu yidhi hadalkaa isaga markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam uktubuu liabishah abushah loo qora buu rasulku sal l an nebigu isaga wax ma qori jir laakiin rag qorayaala wuxuu lahaan jiray yani kutaabulwaxyi la yidhahdo waxyiga qora marka u qora buu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh ayb xadiiskani wuxuu inoo faa'iideynayaa xurmada ay leedahay maka iyo xaramku uu leeyahay iyo waxyaalaha aan loo ogolayn dagaal looma ogola in lagu dhex dagaalamo nebi maxamed baa wakti gaaban loo ogolaaday cid kale looma ogolaanin xurmadeeduna ilaa maalinkii samaawaadkiiyo dhulka alla abuuray bay maka xurmadeeda lahayd oo waxaa ku tusaya xadiidu ibni cabbaas bukhaari muslim ay soo saareen nebigu sal ly slam khudbadiisa maalinkaa uu jeediyey waxaa ka mid ahayd ina hada albalada xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati waalarda maalinkii ilaahay samaawaadkiio dhulka uu abuuray maalinkaasuu ilaahay xurmo siiyey tabaaraka wa tacala fa huwa xaraamun bixurmati illaah wuxuu xaaraam ku yahay ilahay xurmadiisa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamadana xurmadaa uu yeelanaya wainahu lam yaxila alqitaalu fiihi liaxadin qablihi walam yaxila lii ila saacata min nahaar cid igu horeysay xalaal uma noqonin inuu dhexdeeda ku dagaalamo anigana wakti gaabanoo maalinta ka mida ah la ii ogolaaday wahaakada xadiiku macnahaas marka <coughs> waxaa marka laga qaadanaya oo xadiiska ibn cabaas uu faaideynaya xurmada maka ay leedahay waa qadiim xurmadaasi maxay faaiideynaysaa oo ka dhalanaya axkaam ah axkaamtay buu nabigu sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh axkaamta ka dhalanaysa inaan lagu dhex dagaalamin ogaadheeda inaan la kicinin muxuu ahay allahuma intii aan soo marnay wixii aan soo sheegnay la dili karay shan alfawaasiq alhamsi iyo wla mid ayb geedaheeda inaan la goyn karin geedahaas ayaa jumhuurta waxay qabaan geedaha aan la goyn karin xaramka dhexdiisa waa geedaha iska baxay ee bini aadamku uusan abuuranin wax laakiin geedaha bini aadamku isagu abuuray wuu goosan karaa oo beeraha iyo muxuu ahaaye asendooyinka iyo wixii saasoo kale wuu jari karaa laakiin waxaan la ogolayn waa geedaha iskood u baxay sidaasay culimmadu u badan yihin imaam shaafici baase wuxuu qabaa tacmiimka oo camimaya man وعn cabdاللahi بn زayd بn cاaصm radي الlه عanه أna rasuul اlah sl ه sm rasuulku qaala wuxuu ihi ina ibraahiima ibraahim waa nebigiiye khaliil الرaxmaan xarama wuxuu xarimay makata maka wadacaa wuxuuna u duceeyey liأhliha dadkeedana wuu u duceeyey wa inii anigu waa nebi mxamed sl ه lيه inii anigu xaramtu waxaan xarimay almadiinata madiinaan ana xarimay kamaa sidii xarama uu u xarimay ibraahiimu ibraahiim makata maka siduu u xarimay taxriimu makka ibraahim baa lahaa aniguna madiinaan xarimay siduu <coughs> ibraahim maka u xarimay <coughs> wa inii anigu dacawtu waan baryey fii saacihaa dacawtu waan u duceeyey oo allaan u baryey fii saacihaa madiina suuskeeda wa muddihaa iyo mudkeeda bimili maa dacaa ducadii mid la mid a ah. bihi isaga ibraahiimu ibraahim uu ugu duceeyey liahli makata maka dadkeeda uu ugu duceeyey bimili maa shay mid la mid a ah, dacaa uu ugu duceeyey bihi isaga ibraahiimu ibraahim uu ugu duceeyey liahli makata ree maka ugu duceeyey yacni saaca waxaa laga wadaa waa yani waxa wey waa madiina waxaa la isticmaali jiray maka waxaa u badnaa miisaanka beegana waxaa u badnaa oo lahaa reer madiina saas daraaddeed alwasnu wasnu ahli maka wa almikyaalu mikyaalu ahli lmadiina waay beegana maxaa loo isticmaali jiray saaca saaca iyo mudka mudku waxa weeyaan saaca waa kaan soo sheegnay oo taqriiban waa laba kiil iyo bar saddex kiilo meelahaasaa lagu qiyaasaa culimada qaar saddex kiilo leeyihin qaar laba kiil iyo bar qaar way ka yara yaraynayaan sidaas way macnaha adiga waxa weeyaan waa afar sacab ama gacantaadood labadaada sacab saa isu saarto oo afar goor la buuxiyey gacantuna gacan dhexdhexaada ay dadka gacanta yaryarna ayn ahayn dad gacmahoodu waaweyn yihiinna aan ahayn ee dhexdhexaadka ah. afar goor marka lagu qaadaa saac la yidhahda hal mid oo ka mid a ah, na waxaa la yidhahdaa mud saacibaa marka marka loo qaybiya afar meeloodoo isleeg yaa meel ka mida ah wuxuu noqonayaa mud buu noqonaya taqriiban waa an boqol iyo waxoogaa gram w mudka an boqol iyo waxoogaa gram buu noqdaa ayb ka isagaa w marka nebigu sal lay waslam wuxuu u duceeyey madiine saaceeda iyo mudkeeda waxaa laga wadaa mudka iyo saaca waxa lagu beegayey raashinka ay isticmaalayaan buu u duceeyey nebigu sal lay slm inuu ilahay u barakeeyo tabaaraka wa tacala allahuma baarik lana fii saacina wa fii muddina baa xadiisku ah baryada nebi sal lay slm ilaahu saacanaga noo barakee oo mudkanaga noo barakee waana ducadii nebi ibraahim uu reemaka ugu duceeye wey macna xadiidkan iyo xadiidkii ibni cabbaasan sheegnay waxoogaa daahirkooda waxaad muddaa tacaarud inuu ka dhexeeyo xadiidkii ibni cabbaaskan sheegnay taxriimka maka wuxuu ahaa maalintii samadiiyo dhulka la abuuray halkana waxaa ka muuqata nebi ibraahim inuu taxriimka lahaa ayb ibraahim waa dambeeyey marka waxay ku jamcinayaan culimmadu labada xadiisoo macnahooda isugu geynayaan allah baa xarimay yowma khalaqa asamaawaati waalardi bayna ahayd markii la xarimay nebi ibraahimna wuxuu ahaa muballiq can illaah oo xukumkaa taxriimka ah isagaa soo gaadhsiiyey addoommada marka marka nebi ibraahim loo nisbaynayana hadee isagaa addoommada soo gaadhsiiyey marka allah loo nisbaynaya maalintii samadii dhulka uu abuurayna waa taxriimkii asligaha ah wakhtigu dhacaya sidaasa macnaa waxa weyaan lagu jamciya meesha waxaynu ka faaidaysanay sida ay maka xaram u tahay bay madiinana xaram u tahay xuduuddeedana xadiiska soo socda aynu sheegi doono oo iyadana ugaadheeda lama kicin karo geedaheeda lama goyn karo wahaakada axkaamtii xaramulmadiina uu lahaa xaramu maka u lahaa ayuu xaramulmadiinana leeyahay an cali bni abi aalibin radi alahu canhu qala wuxu uhi qala rasulah sal ly slm rasuulku wuxuu yihi almadiinau madiino xaraamu wa xaraam maa bayna cayrin laga bilaabo cayr inta udhaxaysa dheh maa bayna cayrin inta udhaxaysa buurta cayr la yidhaahdo ilaa sawrin ilaa sawr laga gaadho inta udhaxaysa cayr iyo mxuu ahaay buurta cayr ilaa sawr intaas labadaa buurood inta udhaxaysa madiina waa xaram bu nabg sal lay sl wa xaraam muslirawaxa wariy xadiidka muslim baa wariy xuduudda xaram lmadiina buu xadiidkani tilmaamaya labada buurood inta u dhaxaysa wey waa dhanka koonfur iyo waqooyi dhanka koonfur iyo waqooyi dhanka koonfureed buurta cayr ayay xuduudda xaramka ku egyahay dhanka waqooyina buurta sawr buu ku egyahay dhanka galbeedka marka la yidhaahdana alxara alharbiya yani taaggii dhagaxshiilka ee xara alkarbiya la dhihi jiray bay xuduuddu ka egtay dhanka barina alxara sharqiya ile labada madiina waxay u dhaxaysay laba taag oo dhagaxa madmadoowe dhagaxshiilka la yidhaahdo leh ayay madiina u dhaxaysay labadaas taag bay magaaladu marka u dhaxaysay taagga marka dhanka galbeed xigana waa xaddii xaramka midka xagga bari xigana waa xaddii xaramka waa dhanka waqooyiga iyo dhanka bariga dhanka muxuu ahaayey waxaan dhihi lahaa dhanka barigi iyo dhanka waxaan dhihi lahaa galbeed waqooyi iyo koonfurna labada buurood baa ka kala shay ayib buurta cayr marka waa la garanaya buurta cayr waa buur gudban oo xoogaa dheer oo dhanka bari bay ka timaadaa way saasay u goglan tahay galbeedkana way yaro aaddaa magaaladana waxay ka xigtaa dhanka koonfur bay ka xigtaa jirjirkeediiy hoosteedana waxaa mara toga loo yaqaano waadi alcaqiiq waadi alcaqiiq ee magaalada korkeeda mara ayaa jirjirkeeda mara waa bur caanahoo la yaqaano oo markaad magaalada madiine taagantahay kaa qabanaysa dhanka koonfurada dheer wey markaad sii socotood magaalada madiine sii gelaysana gacanta midig bay kaa qabanaysa xaggaasay ka muuqanaysa buurtaasaa cayr la yidhaahda ayb taa waa laysla ogolyahay laakiin buurta sawr waa waxaa ka dhacay muran cadi ahayn qaarkood waxay yidhaahdeenba buur sawr la yidhahdo madiinaba kuma taallaba sawr waxay ku taallaa maka raawigaana ismoodsiiye sawr madiine ku taalla lama yaqaana dheh culimada muxaqiqiinta markay baxsi ku sameeyeen buurtaa sawr la yidhaahdo way jirtaa bay leeyihi waxayna ka dambaysaa buurta uxud buurta uxud bay ka dambaysaa labada buurood dhexdooda hadda waxaa la mariyey jid laami ah oo eerboodka aada markaad jidkaa hayso ood buurta uxud kor ka marayso ood buurta uxud ku aadan tahay ayuu wuxuu kaa qabanayaa dhanka bidixdaabay buurta sawr kaa qabanaysa waa buuraan aada u dheerayn qaabkay u taallana u eg sida dibiga kurskiisoo kale u taallo waay buurtaasaa la yidhaahdaa sawr la yidhaahdaa sidaa markay noqoto uxud iyo hareeraheedoo dhan wuxuu ku jiraa xaramulmadiinu ku jira xaramka madiinay soo wadagelaysaa uxud oo dhan buurta sawr marka uxud bay ka dambaysaa qarsoonidaasaana keentay inay culimo badan ka qarsoontoy garan waayaan buur sawr la yidhahdo meelay ku taala laakiin muxaqiqiin fara badan baa sugaya buurtaa in sawr la yidhaahdo iyadaasa ayaana hadda muxuu ahaa loo yaqaana ayb almadiinatu madiina xaraamu wey maa bayna cayrin cayr inta u dhaxaysa ilaa sawrin sawr laga gaadho labada buurood inta udhaxaysa waxaa wariye xadiidka muslimun muslim baa wariyey muslim keliya muusan warinine kadalika bukhaarina waa wariyey xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray wabittaali casmiga xaafidka uu muslim keliya u tiiriyey fiihi qusuur xooga gaabina ku jirta buhaari muslim baa soo saaray muttafaq wey xadiidku ayib baabu sifati alxaji xajka sifadiibuu baab u yahay sifadiisuu baab yahay iyo qaabkiisa wa dukhuuli makkata iyo maka gelitaankeeda xajka ifadiisa see loo xajiya iyo gelitaanka maka an jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma jaabir bn cabdilaahi xadiikiisan waa xadii dheer xadiidkan waa xadiidka ugu dheer ee xajkii nebiga sal lay wasalam sanadkii xajat lwadaac xajkii nebiga tilmaamay wey xadiika ugu dheer waxaa kaloo la yidhaahdaa afal buu u yahay sifaynta xajkii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh jaabirna siduu u badiyey oo u xifdiyey xajkii nebiga sal lay wasalam saxaabi sidaasoo kale u wada xifdiyey ma jiro saxaabada intooda kale qaybo ka miday wariyeen oy sheegeen laakiin sidan yani waxa weye faahfaahsana isdaba taalla jaabir baa iskale jaabir bin cabdillaahi radi allahu canhu arda saas daraaddeed bay culimmadu xadiidkan waxay siiyeen cinaayo khaas dadaal khaasay ku bixiyeen oo maalan ibnulmundir oo kale xaafidkii faqiih ahaa wuxuu leeyahay juz weyn kitaab madax bannaan buu ka qoray xadiiu jaabir fii xajati nabiy sal lay aslam kadalika asheekh alalbani caleyh raxmat ullah risaalo mustaqil uu leeyahay oo uu ku magacaabay xijat nabiy sal lay slam ama xajat nabiy sal lay aslam kama rawaaha jaabir kitaabkiisa risaaladiisan qiimaha badan oo uu ku ikhtisaariyey kitaabkiisa almanaasik manasik xaj uu ku magacaab waa mukhtasar mudawalkiisu waxa weyaan waa xajat nabiyi kamaa rawaaha jaabir xadiikan jaabir bu marka asal uga dhigay xaj hadiiba laga hadlayo xadiiu jaabir asal wey markaa xadiikan wey manaa inoo meeshan inooga bilaab can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma xadiidka xaj marka axkaamta laga faa'iidaysanayo dib baan ka tilmaami doonaa laakiin hadda waan dul marayna si yani xaabisadu say isu daba taallo ayna inoogala kala go-ino waxoogaa aynan inuga kala lumin can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal lay waslam rasuulku xaja wuu xajiyey fakharajnaa waan baxnay buuhi macahu nabiga la jirankiisa madiinay ka raaceen xataa idaa ataynaa markaanu nimid dalxulayfata dalxulayfa markaanu nimid waa miiqaadkii ree madiine ay ka xarman lahaayeen fawaladad waxaa dhashay buuhi markaa asmaa bintu cumaysin baa dhashay yay dhashay maxamed ibn abibakr bay dhashay maxamed ibn abibakr sidiiq bay dhashay xunays bay ku dhashay ayib waa kaan horey usoo sheegay casmaa binti cumaysin waxaa qabi jiray jacfar ibn abi aalib jacfar markii laga dilay ayaa waxaa guursaday abubakr sidiiq jacfar bay carruur badan u dhashay kadibna gadaashii waxaa uga dambeeyey abubakr abubakrna waxay u dhashay maxamed abubakr markuu ka dhintay waxaa guursaday caliy bn abi aalib radi allahu canhu arda saddexdaa saxaabe ajiladaabaa u kala dambeeyey fawaladad waxay dhashay asma bintu cumaysin baa dhashay oo meeshaa ku dhashay maxamed bin abibakr bay dhashay faqaala markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam ikhtasilii qabayso wastawfirii meesha gufe meesha dhiiggu ka imaanayo mara ku xidh ama xafaayad wastadfirii ku gufe bisawbin mara ku xidho ku afxidh waaxrimii xarma buu nabig sal lay aslam yacni istidfaarka waxaa la yidhaahdaa inay haweentu dhexda dhexday shay ku xidhanaysaa markaasay karin ama karin calal ama mara ay qaadanayso oo ballaadan meeshii dhiigku ka soo baxay bay marka yay ku awdaysaa xaggan horena maradii dhexda ku xidhnayd bay kaga xidhaysaa xagga dambena maradii dhexda kaga xidhnayd bay kaga xidhaysaa adiga waxa sida hadda xafaayadaha baashan maxaa la yidhahda neebkamadha neebka iyo xafaayadaha iyo hadda si loo isticmaalo qaabkaasoo kale wey maana bay u isticmaali jireen ilan qaab bidaa'iya buu ahaa oo gabadha way umushay dhiiggan ka socday si uu celiyo bay saa u isticmaali jireen istitaarka saasa le marka wastafirii bitawbin wa axrimii xarmo buu nebigu ku uri sal lay slam xarmoo xajka markaa xidho wa wuu tukaday rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ku tukaday fi lmasjidi masaajidkuu ku tukaday masjid xaraamkuu ku tukaday maxay ahayd salaadaasi salaat lcasri buu ku tukaday nabig sal l iyo duhurkii oo uu jamciyey yani uu soo tegey duhurkiibuu soo dibdhigay casarkii iyo duhurkiibuu meesha ku jamciyey nabigu sal l waxaa kaloo uu ku tukaday salaad sunna oo salaadaa sunnadaa laba ragcadood oo togan dalxulayfa mara laba ragcadoodoo uu leeyahay baa jiro khaasa oo waa waadi barakaysan oo malkujibriil baa nabiga u yimi sal lay slam wuxuu ku yidhi tog barakaysan baad joogtaaye tuko saas macna wasallaa wuu tukaday rasul lahi sal lay slam fi lmasjidi masaajidkuu ku tukaday uma kadibna rakiba wuxuu fuulay alqaswaaa hashiisii qaswa ahayd buu fuulay alqaswa waa hashii nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh caanka ahaydoo <clears throat> nebigu sal lay slam uu u badnaa qol waxay yidhahdeen culimmadu waa tii uu ku hijrooday oo ilaa intaa nebigu waa haystay salawatu rabbi waslama iyadaasoo macnaha u hayd gaadiid u hayd waa hashii neef geeloo ka dheereeya la waayey maalintii dambe qurbac yaroo mid reebaadiyo u wato ay ka badisay qurbacii baa ka badi ee saxaabadu ka xumaadeen ee nebigu dhihi jiray sal lay wasalam shay ma jiro kor isu qaado ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala hoos buu u dhigaa ah. marka qisadaasay leedahay qaswa waa hashii sidoo kaleeto xudaybiya markuu nebigu sal lay wasalam u watay meeshii markay marayso rabbi tabaaraka watacaala uu ku talgalay inaysan dhaafin meesha fadhiisatay dhaafi weyda ee saxaabadu yidhaahdeen khalaat mxu ah, alqaswa oo sal lay waslam maya caadana uma ah hashu marka taa wey siro badan iyo waxay leedahay meelo badanoo nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh uu ku socon jiray raaci uu fuuli jiray uma kadibna rakiba wuxuu fuulay nebigu sal lay sl alqaswaa hashiisii qaswaahay xataa ida istawat markay ekaatay bihi isaga cala albaydaai bannaankii iyo bahgooyada korkeeda markay la ekaatay yani ka kor noqotay istawat calaa ama istawat bihi markay kala kor noqotay cala albaydaai baydada waxaa la yidhahdaa waa jamcu biidin biidkana waxa la yidhahda alfalaatu min alardi baa laydhahda waa dhulka cidlada bahgooyada ah waxaana laga wadaa marka masaajidka laga kaco oy macnaha waxa weyaan bannaanka u baxda wey macna xataa ida stawad markay la ekaatay oy la kor noqotay bihi isaga cala albaydaa'i meeshii bahgooyad ahayd markay kala kor noqotay ahalna nebigu wuu xarmaday ama wuu ku dhawaaqay bitawxiidi tawxiidkiibuu ku dhawaaqay ahalna waxaa laga wadaa rafcu sawti bitalbiya ah, talbiyadiibuu sawtka kor ugu qaaday oo ah tawxiid baa laga cabiray labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulka la shariika lak ahalla nebigu sal lay slam wuxuu ku sawdeeyey bitawxiid bitawxiidkii buu ku sawdeeyey talbiyadaa tawxiidka laga wadaa leanna talbiyadu iyadoo dhan wada tawxiid labayka ku ajiibayo ku ajiibawey ijaabatan laka bacda ijaabaw yacni ajiibitaan kala dambeeya oo badan baan allow ku ajiibay wey baacadaada korkeedana waan ku nagyahay allaahuma allahayou labeyka haddana ajiibitaan waan ku ajiibayo waan ku ajiibay waan ku yeelay waan ku yeelay saas man yacni waad ii yeedhay anigana waa ikan wa baydkaaga inaan imaado soo siyaarto soo xajiyaad iigu yeedhay aniguna labeyka waa yahay baan ku ihi waa ikan labayka saas labayka haddana waa lagu celiyey takraarkaa faraha badani waxa weeye wuxuu kutusayaa iyo ku celcelintaasi addoonka muhimaduu meesha u yimid inay tahay iyo cid meeshan uu soo aaday rabbigii tabaaraka watacaala dhawaaqiisii baan ka jawaabaya muhimadda ugu weyn taas allow ku ajiibay allow ku ajiibay allow ku ajiibay man ayb laa shariika cid wax kula wadaagta laka adiga kula wadaagtaay ma jirto waay laa shariika mid wadaaga laka adiga kula wadaagaaye mawjuudun ma ahaanin labayka ku ajiibay allow ku yeelay laakiin yeeliddaa aan ku yeelay cidinama wax kulama wadaago yacnii socodkayga lagulama wadaago acmaashaan gudanaya lagulama wadaago milkigaaga lagulama wadaago asmaadaada iyo sifaadkaaga lagulama wadaago khalqigaaga waxba kulama wadaagaan saas maa marka waa tawxiid soo ma waa tawxiid khaalisa wa laa ilaaha ila allah wa tawxiidkii khaalis saas daraaddeed baa tawxiid laga cabiray ina alxamda mahadda mahadda maanteed wاlnicmata iyo nicmadii iyadana dhammaanteed laka adigay kuu sugnaan wاlmulka iyo boqortooyadii laa shariika mid wadaaga laka adiga kula wadaagaana mawjuudun maaha idina kulama wadaago xamdiga iyo ammaanta dhammaan adaa iskale lanna wax kastoo laysku ammaana isagaa bixi isagaana ammaan oo dhan mudan alla tabaaraka watacaala nicmadana adaa iskale wamaa bikum min nicmatin fa min allah wlmulka boqortooyo dhan adaa iska leh waxa kalona waa addoommo adugu aad abuuratood adugu maamushood korisood gacanta ku haysa maadaama aad leedahay mahad oo aadan ceeb lahayn naqsina lahayn kamaal aad leedahay nicmo waxay addoommadu haystaan oo dhanna adigu bixisay milkiga iyo maamulka iyo lahaanshuhuna adigu aad leedahay hadda markaasi waxa wey yaaba wax kula wadaago ma jiro intaan midina lagulama wadaago laa shariika laka cidina wax kulama wadaago kelimada iyadaa tawxiid weeyo tawxiidka saddexdiisii noocba waa ku jira tawxiid aluluhiya rububiya iyo asmaa wa sifaat saas man labada kale waa iska cadyihiin laakiin asmaa wa waxaa lagala baxayaa xamdiga alla haddaad u sugtay kamaal baad u sugtay kamaalka aad u sugtayna waa kamaaluhu fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi wa asmaa'ihi kamaalkaasuu le marka tawxiid dhan baa marka ku idin waxay meesha ka saaraysaa quraysh iyo jaahiliyadii carabtu shirki yarbay shirki bay gelin jireen shirki ma yareen meeshaasi waxay gelin jireen shirki oo waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak ah, ilaahu ciid wax kula wadaagta ma lihid ilaa mid wax kula wadaago oho mid wax kula wadaaga ood adigu leedahay isaga isaguna aan waxba lahayn mooye meeshaas yay soo gelinaya meesha waxay ka soo gelinahayaan dhagaxyaantii iyo asnaamtii ay caabudi jireen bay meeshaa doonayaan waxoogaa inay uga raadiyaan markaasuna ilaa shariikun huwa laka tamliku waa maa malak dhagax ilaahayba inuu leeyahay aada sugayso adigu wuxuu haysta muxuu yahay wuu leeyahay waxba ma haystule waxba ma milkiyo waxna waa kula wadaagaa buu leeyahy sooma xamaaqa wa marka ruuxu markuu talbiyadan ku dhawaaqayo waa shacaarka tawxiidka shacaarka xajka adoo ilaahay keyrkii baryahayo shirki ku jiro wadaaddada wax weydiisanayo qubuuro iyo dadka dhintay ku tacalluqsano haddaad tagto xajka labayka allaahuma labaykana aada ku hayso warkaagi iyo ficilkaagi iyo muctaqadkaagu waa isjabinaya haislugoyn meelahaaga iska jir yani waxa weyaan shirki iyo xaj isma aqbalayaan xajku waa tawxiid shirkina ma aqbalayo saas man ayb xataa idaa ataynaa markaanu nimid buu yidhi labayk allaahuma labayka marka waa la wadaya marka la xarmado kadib labayk allaahuma labayka waa nagii soo sheegnay afdal lxaji alcaju wasaju in kelimadaa kor loogu dhawaaqo xajka waxyaalaha ugu fadli badan bay ka mid tahay xataa idaa ataynaa markaanu nimid buu yidhi albayta baytka markaanu nimid waa kacbada ayaa istalama nebigu wuxuu yani masaxay arukna tiirka ayuu masaxay istalama gacantuu mariye wa ayb rukniga waxaa laga wadaa yani aruknu اlyamani oo macnaha waa tiirka dhagaxa madow ku jiro dhagixi madoobaad baa laga wadaa lanna kacbadu waa afar tiir afar tiir bay ku taagan tahay oo khaarij ah afar gees waay geeska ay ku jirto dhagaxa madow rukni baa la dhaha kaa markaad ku sii jeedo midka gacanta bidixda kaa qabanayana ee isaga ku xigana waxaa la yidhahdaa isagana rukni labadaa waxaa laysku dhahaa alruknaan alyamaaniyaan waa labada tiir ee yamaaniga dhanka yaman bay xigaan yaman dhankeeday soo xigaan labada ka soo horjeeda ee uu u dhaxeeyo xijru ismaaciil qowladda yarta ahee laga wareego dhismaha yarka ahee aan dhammaystirnayne dhexda ku jooga labada uu u dhexeeyana waxaa la yidhaahdaa alruknaan ashaamiyaan baa la yidhahdaa oo dhanka shaam bay xigaan saasman marka labadan yamaaniyaankaa ee dhanka yaman xiga midkooda midigtaa ayuu dhagixii madoobaa ku jiraa meesha laleeyahay nebigu gacantuu mariyo wuu taabtayna waa dhagixii madoobaa waay ruknina waa la dhaha xajarulaswadna waa la dhaha ayb xata ida ataynaa markaanu nimid albayta ayaa istalama nebigu sal lay aslam wuxuu taabtoo gacanta mariyey arrukna dhagixii madoobaa meeshuu ku jiray faramala markaasuu nebigu sal lay wasalam wuu degdegay alaaan saddex goor buu ruxleeyey wa mashaa wuu socdoo tartiib buu u socday arbacan afar goorna tartiib buu u socday macnaheedu waxa weeye wuxuu bilaabay dhawaafkii beytka dhawaafka markuu gudogalayna talbiyadii wuu joojiyey labayk allahuma labayk halkaas ayb dawaafka marka waa toddoba wareeg wuxuu ka bilowdaa ruknu lswad taabashadu meeshaasu ka bilowdaa toddobada wareeg saddexda ugu horeysa nebigu wuu rucleeyeyoo wuu degdegay ramal afar ka midana tartiib buu u socday saas way macana yacni ramalada waxaa laga wadaa alramalu waxaa la yidhahdaa huwa alisraacu fi اlmashi wاlharwala socodka inaad dedejiso weliba adoo tilaabada isku dhadhaweynaya degdegayana maca hazi lmankib garabkana dhaqdhaqaajinaya garabkana dhaqdhaqaajinaya ah, ayaa la yidhahda se muxuu ahaay robalka marka waa nooc waxoogaa yani uu degdeg ku jiro tilaabadana isku dhadhaweynayso nooc rucla ah wey adiga saas macna faramala wuu degdegay nebigu alaaan saddex goor wa masha wuu socday arbacan afarna wareegyadii toddobada ahaa ka mid uma kadibna ataa nebigu waa yimid yacni ramalkaasi waxaa iskale horta dhagaxa madow ilaa dhagaxa madow intaad ka imaanayso saddexda ugu horeysa wareegoo dhan baad ramalka samaynaysa haddaad jaanis hesho waay haddaad jaanis weydo de meesha cidhiiri ay ka jirtana tartiib baad isaga socda ayib ramalka waxaa iskale sideedaba dhawaafka ugu horeeya ee markaad kacbada tagto aada dhawaafayso keliya iskale intaa wixii ka dambeeyo dawaafyada kalea ramal male dawaafka kuxiga waa dawaafka la yidhahdo maalan dawaafulxaj oo maalinka tobnaad la sameeyo wixii ka dambeeyo ramal male deg deg male dawaafka la yidhahdo dawaaf maalan widaaca oo lagu soo sagootinayo markaad soo baxayso kacbada isagana ramal male deg deg male dawaafka ugu horreeya kacbada markaad tagtaa keliya iskale mid kale male ayb uma kadibna ataa nabigu wuxuu tegey maqaama ibraahima markuu dawaafkii toddobada ahaa dhammaystay kacbada uu dawaafayey ataa wuxuu tegey maqaama ibraahiima ibraahim meeshuu isku taagay fasallaa markaasuu nebigu ku tukaday sal lay slam laba ragcadood buu ku tukaday <clears throat> wuxuuna akhriyey waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa aayaddaasuu akhriyey maqaamu ibraahim buu tegey laba ragcadood buu ku tukaday maqaamu ibraahim waxaa la yidhaahdaa dhagaxa muxuu ahaaye meesha muraayadda la geliyey ee godka inta loo sameeyey muraayadda lagu wareejiyey dhagaxaasaa asal ahaan muqaamu ibraahim lu dheh markiisii horena dhagaxaasi asalkiisu wuxuu ahaa nabiyulaahi ibraahim calayhi salaam markii kacbada uu dhisayay ayay kacbadii markii derbigeedii kor u kacay oo isaga joogiisii jooggiisii ay ka kor martay iyo wuxuu u baahday shay uu isku taago si uu dhagaxa isu saarsaaro oo kacbada dhismaheeda u dhammaystiro dhagaxdii buu marka soo qaatay dhagxii buu isku taagay imaaciilna nebi ismaaciilna wuxuu usoo dhiidhiibaya dhagaxyaanta nebi ibraahimna dhagaxuu ku taagan yahay dhagaxaasi marka wuxuu ku dheganaa kacbaduu ku dheganaa kacbada irideeda agteeduu yaalay ode ruuxu markuu guri dhisayo dhagaxu isku taagayo soo inuu dhismaha ku dhegan yahay ma halkaasuu ku dheganaa waxoogaa marka wuxuu cidhiidhiyey dadkii dhawaafayay kacbada cumar ibn khaaab radi allahu canhu ardaa ayaa waxoogaa durkiyey oo markaa meeshii intuu ka durkiyey buu gadaal u yara durkiyey dowladdanina hadda waxay keentay yani sacuudiga inay muxuu ahay geliyaan muxuu ahay meel god ahaan inta loo qodo muraayad in la geliyo ayib marka waxaa ka muuqata yani waxa weye astaantii calaamadii lugtii nebi ibraahim raadkeedii baa ka muuqata mucjizaadka cajabta badan bay ka midta inta uu baaqiya mataqaana kumayaal sanuu baaqiya yaalsanu baaqi oo uu saa u yaalla saasman <coughs> xikmad weyn baana ku jirto haddaan meesha laga durkin lahaynna waa lagu rafaadi lahaa haddaan hadda dadka laga qarin lahaynna dadkoobay isku dili lahaayeenba soma dadkan kacbada dhagaxeediiba isku dilahay hadii la nebi ibraahim baa meeshan ku istaagay waata lugtiisii so isku weyna laaye halisku leynlah maqaamu ibraahim marka waxaa laga wadaa eryadaa dhaguxu yaalay iyo wixii ka dambeeya ayaa la yidhahdaa maqaamu ibraahim halkaasuu nebigu tegey sal lay slam labada ragcadoodna uu ku tukaday haddaad meelaha wax ka heshana khayr haddii kale dib baad u baxaysaa ilaa meel alle meeshii aad meelaad ku tukato ka hesho gadaal baad usii baxaysaa man uma kadibna ataa nebigu wuxuu tegey maqaama ibraahime ayuu tegey fasallaa markaasuu ku tukaday uma kadibna rajaca wuu noqday nebigu sal lay slam ila arukni dhagixii madoobaabuu dib ugu soo noqday tiirkii dhagax madow ku jiray buu dib ugu soo noqday markuu labada ragcadood tukaday fastalamahu markaasuu haddana masaxayoo taabtay intuusan aadin safiya marwo ayuu mar labaad ku soo laabtay dhagixii madoobaa wuu istilaamay kadib wuu aadayaa safiya marwo marka <clears throat> uma kadibna kharaja nebigu waa baxay min albaabi iriddi buu ka baxay ila safa xagga safuuna u baxay iridda meesha waxaa laga fahmay dhismaa jiray dhismaa jiray dhismihii iriddiisuu ka baxay uma kharaja wuu baxay min albaabi ila asafaa dhanka safo u baxay falamaa danaa markuu dhowaaday min asafaa buurta safa layidhahdo markuu u dhowaaday ayuu qara'a nebigu wuxuu akhriyey sal lay aslam ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah aayaddaas ayb safada asalkeeda waa dhagaxa weyn ee adag ee sibsibka ah baa la yidhahda waana sidaasoo mashcarkaas buurta iyada ahee la kor fuulay saasay ahayd asalkeedu waxay ku ooli jirtay buurta la yidhahdo abiqubays buurta abiqubays salkeeday ku ooli jirtay waa la kala jir dhexda jid baa laga sameeyey somaal haddana masaajidka waa laqayday wailaa buurtan safa waxay ku ooli jirtay fii asli jabali qubays jabali qubaysna waxa la yidhahdaa waa buurtan uu ku yaallo qasriga boqorku korkooda ku yaallo buurtaasa waxa la yidhahdaa jabalu abiqubays buurtaas salkeeda marka waxaa ku dheganay jabal safa halkaas ku dhegana laakiin waxa weyaan yani hadda way kala go-an yahin ayib falamaa dana markuu dhawaaday nebigu min asafa safa markuu ku dhawaaday qara'a wuxuu akhriyey ina asafa safa iyo walmarwata marwo labadooduba min shacaa'ir illaah astaamaha ilaahay bay ka mid yihin yani min shacaa'iri diin illahi ilaahay diintiisa astaamaheeda waaweyn bay ka mid yihin min shacaair xaj bay ka mid yihin mana <coughs> abda-u waan bilaabi buu nebigu sal lay slam bimaa kiibaan ku bilaabaya badaa uu ku bilaabay allaahu alla bihi isaga uu ku bilaabay labada burood kii alla ku bilaabay baan ana ku bilaabin waa qur-aanka qur-aanku seebuu ku bilaabay ya safbuu ku bilaabay saas daraaddeed anna safaan ka bilaabin kii alla hormariyey baan anna horumarinaya saasuu nabig sal abdau bima bada allahu bi faraqa markaasuu nebigu wuxuu fuulay asafaa buurta safuu korkeeda fuulay xataa ra'aa ilaa uu arkay albeyta kacbadii uu arkay bfastaqbala markaasuu soo jeesaday alqiblata kacbaduu kusoo jeesaday yani markuu buurta fuulay way kuu muuqataa kacbadu way kuu muuqataa markaasuu kacbada usoo jeesaday nebigu sal lay slam fawaxad allaha alle ayuu keli yeelay wa kabarahu waana weyneeyey alla tabaaraka wa tacala wa qaala wuxuu leeyay waxad allaha wakabarahu macnihiisu waa hadalkan dambe wey qaala wuxuu yihi nebigu sal lay aslam laa ilaaha mid xaq lagu caabuda ma jiro ila allahu alla mooye waxdahu keligii xaalow yahay laa shariika cid wax la wadaagtaana lahu isaga la wadaagtaana ayna jirin lahu keligiibuu u sugnaaday almulku lahaanshaha iyo boqortooyadu walahu keligiibuu u sugnaaday alxamdu mahadda iyo sifada wanaagsan wa huwa isaguna calaa kulli shayin shay walba korkiisa qadiirunkii awoodo wey laa ilaaha mid xaq lagu cabuda ma jira ila allahu alla mooye waxdahu keligii al anjaza alla waa fuliyey wacdahu yabohiisiiyo ballanqaadkiisi ballanqaadkii ahaa inuu diinta ilaahay muujinayo rasuulkiisana u hiilinayo shirkigana rabbi ka takhalusayo towxiidkana kor yeelayo ballantaan rabbi waa fuliyey tabaaraka wa tacala leesh lianna nebigu sanadkaa tobnaad jaziirat alcarab islaamkay ku wada jirtaa islaamku markaa wuxuu u socdaa inuu qabsado ruum iyo furs dabcan intuu nebigu noolaabaa waxaa bilowdatay dagaaladii ruum markaasay bilowdeenba nebigu waa noolaa nebigu noloshiisii bay bilaabatay dagaaladii ruum futuuxaadkoodii markaasay bay bilaabatay furusna waxay bilaabatay fii cahdi khaliifati araashid cumar ibn khataab radi allahu canhu lanna abubakar wakhtigiisu mana dheerayn midda labaadna wuxuu ku mashquulsanaa dadkii diinta ka ridoobay qabaa'ishii diinta ka noqday sidii shaqo looga qaban lahaa arrimihii gudaha ila khalkhal galee markuu nebigu dhintayba arrimaha isku hagaajintooda yaa abuubakar shaqadiisu noqotay futuuxaadkii markaa kadib waxaa bilaabay cumar xilligiisii baa la qabsaday dhol badan utuaatna wati dheera nabiguna waa sii sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh anjaza alla tabaaraka wa waa fuliyey wacdahu yaboohiisii inuu diintan u nusraynaya wa nasara wuu u hiiliyey cabdahu addoonkiisiina waa u hiiliyey nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo cadowgiisii buu uga hiiliyey wahazama alla wuu jabiyey alaxzaaba isbahaysatadiina waxdahu keligii baa jabiyey isbahaysatadaasi waa dagaalka khandaq ama axzaab ee suurat laxzaab alla kaga warramay qabaaishii isu soo bahaystay nebiga inay ka tafalusaan bil kaamilana magaalada isweerka hayoo dul deganaa allana tabaaraka watacaala intuu dabayle ku kiciyey iyo qabow isaguu kala diray saas way macana waa ka rabbi suurat laxzaab kaga warramayo faarsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawha ah, waxaan ku dirnay buu rabbi yidhi dabayl iyo ciidamo aydaan arkayn iyagoo kala cararhaya umbaa la arkay waxbaa ilaahay tabaaraka wa tacala kusii daayay ayb warad allah aladiina kafaruu biaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu lmuminiina alqitaal wakana allahu qawiyan casiiza dagaalkiiba ilahay baa baka kaafiye muminiinta gaaladiina iyagoo ciilkoodiiy cadhadoodii qaba buu rabbi kala eriyey oo meeshoodii ku celiyey marka taas way midda laga warramayo wahazama alaxzaaba waxdah dagaal laguma gelin quman ilahay baa tabaaraka wa jabiyey hadalkaa markuu nebigu intaa akhriyey uma kadibna dacaa wuu duceeyey bayna daalika inta u dhaxaysa inta udhaxaysa muxuu ka wadaa bimacnaa ducadaa markuu sidaa u akhriyey iyo dikrigaa kadib buu ducaystay gacmaa intuu kor u taagay duca galay nebigu sal lay slm qaala wuxuu yidhi mila daalika taasoo kale mila haada tanoo kaleeto marka wuxuu yidhi oo uu sameeye wey alaaa maraatin saddex goor buu sidaa yeelay bimacnaa waxa wey mar kasta wuxuu leeyahay ina safa waalmarwata min shacaa'ir illah abdau bima bada allahu bihi aayad markuu dhammaystiro markaasuu laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika leh markuu tan dhammaystirana waa ducaysanaya haddana wuu soo arinaya haddana waa ducaysanaya haddana waa soo akrinaya haddana waa ducaysanaya saddex goor buu sidaas sameeyey buurtuuna dur taagay qibladana waa usii jeeda ayb uma kadib intaa markuu sameeyey buu nazla degay nebigu sal lay slam ila almarwati marw xaggeedu u degey marw xaggeedu usoo degay bimacnaa iyada xaggeedu soo aaday wey marwadu waa jamcu marwin saas w macna marwadana waxaa la yidhahdaa dhagaxyaanka cadcad ee khafiifka ah ee qoraxdu markay qabato birbirqaya baa luqadda cadabiga marwo lagu dhaha ficlan buurta meesha buur yar bay ahayd buurta iyadaa dhagaxyaanteedu saasay ahayd dhagaxyaal yaryaroo iftiimaya oo dhalaalaya lahaan jirtay man saas man ayaduna waa mashaacirta mid ka mid ayb uma nazla wuu degay nebigu ila almarwati marwo xaggeedu u degay xataa idan sabat markay shubmeen qadamaahu labadiisii lugood markay ku shubmeen fii baطni اlwaadi togga gudihiisa markay ku shubmeen ayuu sacaa nabigu orday salawaatu rabbi waslaam aleyh sabat markay daadegeen ama shumeen qadamaahu labadiisa gomadood markay ku daadegeen fii baطni اlwaadi toga gudihiisa ayuu sacaa nabigu orday sal lay slam xataa idaa facidata markay koreen labadiisii lugood markay intay togii ka baxeen ay haddana buurtii marweed taaggeedii fuleen ayuu mashaa haddana socday xataa ataa ilaa uu yimid almarwata ilaa uu marwe yimid macnaheedu waxa weeye labada buurood ee marwiya safo u dhexeeya waxaan ujeeda labada buurood ee marwiya safa dhexdooda waxaa mari jiray safo iyo marwa waxaa mari jiray tog meel biyomareena u dhexaysay oo daadeg ah oo daadega ah markaad ka timaaddo marwana waad soo mari markaad safo ka timaadana waad soo mari meel biyomareenoo yani waxa weyaan bacaad ah markuu marka intuu safo ka yimaado uu ku soo daadego toga oo beeshaad hoose uu marayo uu ordi jiray ord buu ku maraya markuu taagga fuulana aada eerib soconay wakadalika markuu soo noqdona sidoo kale uu samaynaya saas maana toddobada wareegba sidaasuu sameeyey ayib labadii togii hadda ma jiro toggii ma jiro walaa labadii buurood baa taagii unbaa muuqda mooyn wax badan kama muuqdo laakiin togii meeshii uu ahaa baa la calaameeyey waxaa lagu calaameeyey laba nal oo cagaar ah baa dhammaadka iyo bilowga la saaray sidanoo kale hadda labadan tiir ee naga korray masaajidka ayaa tiirar sidanoo kaleeta meeshan bilowgana waxaad arkaysaa waxaa ku yaalla nal cagaaran halkaa markaad ku aadan tahay waad ordi meeshuu ku dhammaanayey togona meeshuu ku dhammaanayey iyadana nal cagaaran baa korkeeda lagu sameeyey meeshaa markaad joogtana waad joojini oo waa taaggii baad markaa dafuulaysa saas man marka calaamad ahaan baa hadda soo hadhay laakiin toggii waa baabahay ayb fafacala wuu sameeyey nebigu sal lay slam cala almarwati marwo korkeedana wuxuu ku sameeyey markuu fuulay kamaa facala siduu sameeyo kale cala safa safa korkeeda siduu ku sameeyo kale oo ahaa safo markuu kor saarnaa muxuu sameeyey qibladuu u jeesaday markaasuu la yimid dikrigii markii akriyaymi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wuu ducaystay haddana wuu ku celiye wuu ducaystay haddana wuu ku celiye wuu ducaystay soomaya sidii safe uu sameeyey ubamarwana korkeeda ku sameeyey wadakara wuxuu sheegay alxadiia xadiikiibuu sheegay jaabir xadiikiibuu sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku sugnaa halkaa marka qayb buu iska jaray xaafid soma wuu ikhtisaarsanaya xadiidka wuu soo gaabsanaya xadiidka jaabir isagoo dheer buu wariyo muslim ku yimid laakiin xaafidka ayaa maadaama kitaabkani kitaab mukhtasara uu yahay baa jarjarayo qayb buu ka soo qaadanaya qaarna waa iska jaraya wadakara wuxuu sheegay alxadiia dhammaystirkii xadiiskuu sheegay wa fiihi waxaa ku jira xadiiskaoo ka mid ahaa falamaa goortii kaana uu ahaaday nebigu sal lay slam falamaa kaana markuu ahaaday dheh yowmu tarwiyati maalintii biyocabka maalintii cokanaanshaha iyo biyaha laga dhergi jiray maalinkaa markii la gaadhay tawajahuu iyo saxaabadii waxay u jeesadeen u jihaysteen ilaa minan minay u jihaysteen nebigu sal lay slam markuu intaas sameeyey waxaan soo marnay hadda kacbadiina wuu soo ma labadii ragcadoodna wuu tukaday safiya marwana wuu sacyeeyey intaa markuu sameeyey tilaabo kale ma qaaday uu iska joogay afar beri buu joogay waxaa la gaadhay maalinkii sideedaad magaaladu intaa iska joogay maalinkii sideedaad markii la gaadhay xajkii baa la gaadhay marka ywm tarwiya waa maalinka sideedaad ee bisha dilxija waana maalinta xajka loo dhaqaaqaw ywm tarwiya waxaa loogu magacaabay min rawa tarwiya laga keenayo maadaama carafo loo socdo berri oo kale maalinkaas sideed maalinka ka dambeeya sagaalaad baa carafo loo socda carafona dhul oo mana abay ahaan jirtay maalinkaa maadaama maka laga baxayo biyaha la qaadan jiray oo biyaha laga sii dharki jiray ninkii weel yar watana weelku kusii qaadan jiray si uu berri u cabo ninkii aan weel wadanin calooshiisu dhaansan jir saas daraaddeed baa yowmu tarwiya loo yidhi waa codkanaanta marka biyaha aad ka dherigto baa tarwiyada la yidhahda saas man waa maalinka sideedaad magacaasay leeda falama kaana markuu ahday yowmu tarwiyati tawajahuu waxay u jihaysteen ilaa minan meeshaasi waxaa yani ku jira ninkii xajka u xidhnaa oo nebigoo kale ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo qaarin ahaana inuu xaj xidho uma baahno dee wuu usii xidhnaa sooma qoladii cumrada gudutay oo xalaalowdayna intaynan dhaqaaqinoo mino u dhaqaaqin bay xarmanayaan xajkii labiskoodii labada gona dib ugu noqonaya markaas ajka aadaminaa la aaday wa rakiba nbigu wuu fuulay annabiyu nabigu sal ly aslam daabadiisii qaswa hashiisii qaswa buu fuulay haddana fasallaa markaasuu tukaday biha mina wuxuu ku tukaday aduhra duhurka waalcasra iyo casarkii ilan barrinkiibaa magaalada laga baxaya sooma duhurkii casarkii baa la tukaday iyadoo mid walba wakhtigiisa la tukanay laba laba ragcadood la tukana waa qasran bilaa jamcin waay lama jamcinayo laakiin salaad walba wakhtigeedaa la tukan laakiin salaadaha afar afarta laba labaa laga tukanay wlcishaaa cishihii iyo wlfajra fajarkii maalinta sagaalaad maalintii dambe sagaalaad ee carafa fajarkeediina minuu ku tukaday nebigu sal sl uma kadibna makasa wuu nagaaday qaliilan wax yar buu joogay oo mino joogay oo deganaa salaadda markuu tukaday kadib xataa alacat ishamsu ilaa qoraxdii soo baxday ilaa qoraxdii intay soo baxaysa minuu joogay qoraxdu markay soo baxday buu nebigu dhaqaaqay oo aaday carafo aaday ayib carafo maxaa ka sokeeya marka meelaha acmaasha lagu gudanayo waa maka oo magaalada ah mino oo ku xigta musdelifa ku xigta carafa ugu shishaysa soma carafa ugu shishaysa carafa xaramka way ka baxsanta laakiin inta kaleba xaramkay ku jiraan inta kale xaraf bay ku jiraan lakin caraf carab maaha haddii marka uu usii socdo carafo usii socdo musdelifuu sii maraya maalinkaa musdelifa shaqi kama jirto marka waa la iska gudbaya ayib faajaaza nebigu waa tilaabay xagee buu tilaabay oo gudbay musdelifuu gudbay musdelifo maalinkaa wuu iska tilaabay xataa ataa ilaa uu ka tegey carafata carafa ilaa uu ka tegey ilaa uu carafo tegey buu nebigu socday salawatu rabbi waslamu aleyh ayib xataa ataa carafadaasi waxa weeye bimacnaa ilaa uu carafo ku dhowaaday wey carafo qarkeeda ilaa uu tegey musdelifo waa dhaafay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayb fawajada markaasuu wuxuu helay nebigu sal alay waslam oo uu tegay alqubbata teendhadiisii qad dulibad iyadoo la taagay lahu isaga oo loo dhisay binamirata meesha nabirilaada looga dhisay fanazla markaasuu degay bihaa teendhadiisiibuu ku degay <coughs> meeshaasnamirada waxa wey nebigu sal lay waslam markuu ka tegey mino ka tegey musdelifo wuu dhaafay namira ayaa looga dhisay teendhadiisii oo intuu soo socday saxaabadu intay ka hormareen ayay teendhadii halkaa kasii taageen namir ay maxaad ahayd namiradu waxa weeye waa meel ku taalla xuduudda xaramka min jihati alcarafaat marka carafa la sii gelayo carafa marka la sii gelayo siideeday ku taallaa waana xuduuddii xaramka ayib carafo iyo namira oo meesha nebigu uu degayna waxaa u dhaxeeya tog la yidhaahdo waadi curana togaasaa udhexeeya waa tog weyn oo ku yaalla xuduudda carafo iyo xaramka saasma toggaa wixii xagga ka ah waa carafo wixii xagga xaramka ka soo xigana waa xaramkii oo musdalifiya marka waxaa la soo gelayaa muxuu ahay xaramkii baa lasoo gelaya waxaan ujeeda waa lasoo gelaya xaramkii baa lasoo gelaya toggaasi la yidhaahdo curana togaa curana la yidhaahdo oo inoo soo socda togaasi hadda waxaa ku yaalla masaajidka weyn ee masjidu namira la yidhaahdo ee carafa ku yaalla masaajidka qaybtiisa hore oo dhan xaramka way ka soo baxsan tahay toggii iyo namira iyo xaggiisay soo jirtaa waxaan ujeeda waxay ka soo baxsantaha nila carafa dhe xaramka maa carafa way ka soo baxsantaha masaajidka qaybtiisa hore yacni masaajidku wuxuu ku yaallaa xuduuddii baa kala barhkiisa marka xuduudii carafa ayaa waxay goysaa masaajidka kale barhkiisa markaad masaajidka gasho gudihiisa ayaa waxaad arkaysaa lowxo ama boodhad saa u gudbanoo masaajidka dhexdiisa mara oo lagu leeyahay waa xuduudii carafa masaajidkii baa kala go-aya oo qaarna xagga aadaya qaarna xagga la margay ayb marka nebigu sal lay aslam maadaama uu barqinkii yimid meesha barqin dheer buu yimid muusan markiiba carafo u gudbin laakiin xigee buu degey wuxuu degey xuduudii carafuu degey meesha namira la yidhahdo ayuu degay nebigu sal l fawajada wuxuu helay nebigu alqubata teendadiisi iyo qad duribad loo taagay lahu isaga binamirata looga taagay fanazla biha markaasuu ku degey xata ida zaaqat markay iilatay ashamsu qoraxdii markay iilatay oy macnaha dhanka galbeed u leexatayo duhurkii la gaadhay wey amara nebigu wuu amray sal lay slam bilqaswaai hashiisii qaswo ahayd buu amray in loo keeno oo la raro oo la diyaariyo fa ruxilat markaasaa la raray lahu nebigaa loo raray sal lay slam koorihii baa loo saaray ee wixii uu ku fadhiisan lahaa faataa markaasuu nebigu wuxu sal lay slam wuxuu yimid batna alwaadi toga gudihiisii buu yimid togaasi waa toge marka waa togan hadda sheegayno waa waadi curana waadi curana namirana way ka sokaysa namira xaramkay ka soo xigta namira meeshii markuu nabigu uu degey xagga xaramkay soo xigta meeshaa markuu ka guurayna toggii buu tegey isagoo hashiisa saaray <clears throat> waadi curana waa kan aan leenahay masaajidka qaybtiisii horaa ku jirta masaajidka qaybtiisa hore waadi curana wey qeybtiisa dambena waa carafo saas man waa xuduuddii xuduuddu macnaha dhacaya toggaasuu marka nebigu sal lay wasalam ayuu isdhex taagay weli ma uusan gelin eh, carafo weli muusan gelin meesha uu barqinadii degahayana carafo ma ah meesha uu dadka ugu khudbaynayana carafo ma ah oo waa ka baxsan tahay weli carafa ma gelin nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh fa ataa markaasuu nebigu yihi batna alwaadi ayuu yimid toge toga la yidhahdo waadi xuran ayuu gudihiisa yimid fa fakhaaba markaasuu u khudbeeyey annaasa dadkiibuu u khudbeeyey isagoo hashiisa saaran ayuu khudbo ugu jeediyey dadka waa meesha masaajidka qeybtiisa hore mixraabka soo xigta ay ku taallo ee hadda imaamyadu istaagaanee dadka uga khudbeeyaan eriyadaasi taqriiban salaasa ku tilmaamaya fakhataba annaasa dadkii buu u khudbeeyey nebigu sal lay slam khudbo dheer oo meelo badan taabatay oo dhinacyo badan nebigu salawaatu rabbi wasalam caleyh uu kaga hadlay ayuu nebigu jeediyey sal lay slam uma kadibna adana khudbadii markuu dhammeeyey adana wuu aadaamay muadinkii waay waa la iska garan cidda aadaami adana wuu aadaamay almuadinu waay uma kadibna aqaama wuu aqimay fasallaa nebigu wuxuu tukaday aduhra duhurkiibuu tukaday oo meeqa ragcadood ah laba ragcadood ah uma kadibna labadii ragcadood ee duhurka markii laga baxay aqaama wuu aqimay haddana muadinkiiba aqimay ama muqiimkii fasallaa nebigu wuxuu tukaday alcasra casarkiibuu haddana ku daba xidhayoo tukaday isaguna laba ragcadood wey walam yusallimuu uusan tukanin nebigu baynahumaa labada salaadood dhexdooda shay-an waxba ma tukanin middan markuu ka baxayba sii kala la aqimay wax sunno oo u dhexaysiiye ma jiro wa kadalika gadaashooda wax sunna ma tukanin markiiba marka uu dhaqaaqayo carafuu galayaayo wuquufu carafa ayaa markaa bilaabanaya wey macna ayib marka waa sunno khudbada meeshaa ka dhacaysa iyo aadaanka iyo duhurkii iyo casarkii oo laysku darayo oo xilliga duhurka laysugu geynayo sidaas waa hadyigii nebigu sal lay waslam si ruuxu ugu tafaruqo istaagii carafa oo uu wakhti ugu helo baa labada salaadood laysu raacinaya in la mashquulo lama rabo jaanis weyn baa soo socda doonaya in laga faaidaysto hada bilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wcala alih w